bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu zakariya yaxya bnu sharafin الnawowiyu raximah اllahu tacaala baabun fi namiimati namiimadii ayuu u baab yahay isku diradiraalaninimada qad dakarnaa waxaan sheegnay taxriimahaa xaaraantinimadeeda wa dalaa-ilahaa iyo dalaaisheedii ayaan sheegnay adiladeedii qad dakarnaa waxaanu sheegnay taxriimahaa namiimada xaaraantinimadeeda wa dalaailahu dalaaishiisana waa sheegnay wamaa jaaa wixii yimid filwaciidi waciid caleyha calayha iyada korkeeda ku yimid wadakarnaa waxaan sheegnay bayaana xaqiiqatihaa xaqiiqadeeda caddaynteedana waa sheegnay wadakarnaa waxaan sheegnay bayaana xaqiiqatihaa namiimada xaqiiqadeeda ayaan sheegnay walaakinahu mukhtasarun weyaan laakiin wanasiidu alaana hadda wanasiidu alaana hadda waa ziyaadinaynaa fii sharxihi sharxiisa dhexdiisan ziyaadinaynaa qaala alimaamu abuu xaamidin alghazaliyu raximahu llah annamiimatu namiimada inamaa tutlaqu waa la idlaaqaa fil ghaalibi sida badan calaa man qof korkii baa lagu idlaaqaa yanumu ziyaadinayo qowla alghayri hayr hadalkiisa ila almaquuli fiihi ayb kii laga yiri warkaas ayuu u ziyaadiyaa oo u geeyaa ka qowlika aad tiraahdid fulaanun hebel yaquulu fiika kadaa waxaasuu kaa dhahayaa hebel hayr yani hadal adiga qof heyrka warkiisa qaadaysaa yaa u qaadaysaa ood u naqdinaysaa ilalmaquuli fiihi kii wax laga dhahayay heyrkaas qofkii uu wax ka sheegaya ama wax ka dhahayaa gaarsiinaysaa fulaanun yaquulu fiika kadaa oo kale walaysat inamiimatu namiimadu maksuusatan mid ku gaar a ma ahanse intaas namiimada lacag intaa kuma gaar ah bal xaduhaa xadkeedu waxaa weeyaan kashfu maashay shay feyditaankiisa yukrahu la nacaayo kashfuhu feydidiisa wax feydidiisa la nacayo la feydo sawaaun waxaa jina karihahu lmanquulu canhu midka xaggiisa laga naqlinaya nacyay ah aw ilmanquulu ileyhi ama kan loo naqlinaayo sawaaun waxaa jina karihahu lmanquulu karihahu lmanquulu canhu kan laga guurinaya nacyaya aw ilmanquulu ileyhi ama kan loo guurinaya nacyayaa aw thaalithun ama mid saddexaad ayb wa sawaaun waxaa isku mida kaana alkashfu faydiddu qofkaas yacni waxa uu nacayo la faydo bilqowli inuu yahay faydiddu qowl inuu ku imaado aw ilkitaabati ama qoraal aw izamri aw iramzi dhaha calaamo aw iliimaa ishaaro aw naxwiha wa waxaa isku mida kaana almanquulu waxa la naqlinayo min alaqwaali aw ilacmaaliba ha ahaado warar iyo ficilo wa waxaa isku mida kaana cayban ceyb ahaayaya ow hayrahu ama ceyb keyrkeed ahaataya fa xaqiiqatu namiimati namiimada xaqiiqadeeda ishfaau siri weeyaan sirta faafitaankeeda faafinteeda wahadku sitri asturkii oo la jeexjeexo ayb wahadku sitri sitrigii iyo asturkii jeexidiisii camaa yukrahu waxa la nacayo kashfuhu in la faydo wax allaala wixii in la faydo la muujiyo la nacayo sirtiisaoo la faafiyo asturkii ku jirayna laga qaado wayembaqii lilinsaani qofka waxaa u haboon an yaskuta inuu aamuso can kulli maa shay dhammaantii uu ka aamuso ra'aahu ou arkayo uu arko oo min axwaalinaasi dadka xaaladahooda ah ilaa maa un mooyaane shay fii xikaayatihi sheekadiisu faa'idatun ay ku sugan tahay limuslimin ay ugu sugan tahay ow amase dafcu macsiyatin macsiya riixideeda ay ku jirto waidaa ra-aahu haddii uu arkana yukfii waa qarinayaa maa waidaa ra-aahu haddii uu arka yukfii inuu qarinayana ayb maala nafsihi nafsadiisa maalkeeda fadakarahu ou sheego fahuwa namiimatun waa iyada xataa waxyaabahaasuu marka uu yidhi qaala wa kullu man qof dhammaantiis xumilat ilayhi loo qaaday xaggiisa namiimatun isku diradiraalanimo war dirdir keenayo <clears throat> waqiila lahu lagu yidhaahdo qaala fiika fulaanun kadaa hebel sidaa iyo sidaabuu kaa lahaa lazimahu waxaa ku laazimaya sitatu umuurin lix arrimood wuxuu leeyahy qof allaale qofkii war loo qaado oo qof kalaa sidaa ku dhahayay la yidhaahdo lix arrin baa ku laazimayso alawalu kan hore allaa yusadiqahu inuuna rumaysanin lianna namaama maxaa yeele ninka isku dirdiraalaha ah faasiqun faasiq waay wahuwa isagu faasiquna marduudulkhabari warkiisa mid la radiyon la aqbalin ninku mar hadduu namiim uu yahay dadka isku dirdiro waa faasiq faasiqna warkiisa lama aqbalo <clears throat> marka ma rumaysanayo athaanii kan labaad an yanhaahu can daalika arrinkaa inuu ka reebo waaye wayansaxahu oo u naseexeeyo ayb wayuqabixa ou fool xumeeyo ficlahu ficilkiisa ou fool xumeeyo wayuqabixa uu fool xumeeya ficlahu ficilkiisa waa ka reebayaa war aniga warkaas ii keenin u dhahayaa dad ha igu dirin dhaaf waana u naseexaynaya athaaliu arrinka saddexaad an yubqidahu inuu u caroodo waa fillaahi tacaala ilaahay dartii inuu ugu caroodo waa qofka sidaas yeelayo fa inahu maxaa yeele baqiidun weeyaan mid loo caroodo cind allahi ilaahay agtiisa walbuqdu fillaahi tacaala ilaahay dartii oo qof loogu caroodana waajibun waajib waay <clears throat> midka afaraad allaa yadunna inuunan malaynin waa bilmanquuli canhu kii wax looga soo guuriyey warka looga soo sheegay xaggiisa asuu'a xumi waa inuunan ka malaynin liqowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisaana u daliilo ijtanibuu kathiira min adanni alkhaamisu ka shanaad anlaa yaxmilaka inuusan kugu xambaarin maa xukiya laka wixii laguu sheegay adiga cala tajasusi jaasuusnimo walbaxhi raaraadin can taxqiiqi dalika arrinka xaqiiqadiisa aad raaraadisid qaala allaahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi walaa tajasasuu haysjaasuusinina ceebihiina ha baarbaarinina meeshan wuxuu ka wadaa war baa laguu soo sheegay adiga ninbaa war lagaaga soo sheegay wuxuu ku yidhi marka hore ninka kuu soo sheega warkaas ha rumaysanin leanna waa faasiq dadka isku derdera faasiqna warkiisa lama yeelo mar labaad waa inaad ka reebtid oo u naseexaysid mar saddexaad waa inaa ilaahay dartiis u nacdo qofkaas mar afaraad ninkii wax lagaaga soo sheegay waa inaadan xumaan u malaynin mar shanaad waa inaadan raadinin ninkan waxa uu kuu sheegay ma jiraan mase ma jiraan inaad raraadisid oo baxfi ku samaysid iyo tajasusna waa inaa ka dheeraata taasna assaadisu midda lixaad allaa yardaa linafsihi nafsadiisa inuusan uga raalli noqonin maa naha nammaama canhu maa nahaa waxa uu ka reebay annamaama kii dadka isku dirdiraya canhu xaggiisa falaa yaxkii namiimatahu namiimadiisa ma sheegaayo middan lixaadna ninkii aad warka ka diiday oo warka kuusoo naqliyey oo qof kale kaaga keenay isaga laftirkiisa ha faafinin oo diradiraalaha ku noqonin adiga xataa intaad nin kale u tegtid aad tiraahid war ninkii hebel ay warkuu soo guurguuriyayo dadka uga soo sheegsheegaa hebel war iiga soo qaaday oo anuu ii keenay waxaas inaaga dhihin maxaa yeele waxa adiga asaga ka celinaysay waay marka waxa adiga asaga ka reebaysayna in adiga yeesho ma fiicno wqad jaaa waxaa yimid ana rajulan nin dakara licumara bni cabdilcasiis ayuu u sheegay radia allaahu canhu rajulan ayuu u sheegay nin bishayin waxba ugaga sheegay faqaala cumaru cumar bnu cabdilcasiis waxa uu yidhi in shi'ta haddaad doonta niihow nadarnaa fii amrika arrinkaaga waa ka fiirsanaynaa fa in kunta kaadiban beenaala haddaad tahay fa anta adiga min ahli haadihi alaayati aayaddan baa ku jirtaa in jaa'akum faasiqun binaba'in wa in kunta saadiqan haddaad run sheegaysidna fa anta adiga min ahli haadihi alaayati aayaddan kale dadkeedii baad ka mid noqonaysaa hammaazin mashaa'in binamiim mid dadka isku dirdiro dirdirid badan mashaa'in mid socod badan oo binamiimin namiimo ku socsocod badan wa inshita haddaad doontana cafowna canka waa iska kaa cafinaynaa qaala waxa uu yidhi alcafwa ya amiira almu'miniin adlubu waxaan dalbayaa alcafwa cafis ya amiira almuminiin laa acuudu ileyhi abadan weligay u laaban maayo waxaa bal feersu u waaniye cumar bni cabdilcasiis ninkaas warbuu nin uga soo sheegay warkaasu wuxuu yidhi saddex mid baa taagay haddaad beenlow tahay oo waxaan aad ninkan kasoo sheegtay ay beenba tahay in jaa-akum faasiqun binaba inaad soo gelaysa faasiqaa noqone haddii aad run sheegaysidna aayadan kale soo gelaysaayo hamaasin mashaa'in binamiin oo waxaad u socotaa isku dirdiraalanimo ma garatay mid haddaad run sheegaysidna namiimaa noqone namiimna waa qatar shanigiisa ayb haddaad doontan waa iska kaa cafinayna tanku waa iska kaa dhaafayna markaasuu yidhi cafi yaa amiir almuminiin mar dambe u laaban maayo weligeedu yii tanwaane adagaa igu dhigtay soma arkin marka ninka warka qofka kasoo qaado hadduu run sheegayana waa namiim hadduu been sheegayana waaba faasiqba marka wax adiga labada jeerma aad ku dambaabaysa maxaa ka rabtaa marka waxyaaba xunxun waay dadka in war inta loo soo naqli ku kala loo keeno si laysugu diro warafaca insaanun insaan wuxuu kor u qaaday ruqcatan warqad ila saaxibi ibni cabaad ayuu u qoray ayuu usoo qaaday yaxuhuhu fiiha isagoo ku boorinayo calaa akhdi maali yatiimin agoon maalkiis inuu qaato wa kaana maalan kathiiran maal fara badan buu ahaa fakataba calaa dahrihaa warqada korkeedu wuxuu kusoo qoray annamiimatu qabiixatun namiimadu waa xun tahay wain kaanat saxiixatan runba ha ahaato waalmayitu raximahullah meydkana raximahu llaahu ilaahay baa u naxariistay ama allah u naxariisto walyatiimu agoonkana jabarahu llaahu allah kabo asagana waalmaalu maalkana thammarahu allaahu allah badiyo wasaaci midka dadka isku dirdirayana oo waxaan la soconayana lacanahu llaahu allah lacnado usoo qor ninbaa marka ninkaas saaxib ibn cabaad ayuu usoo qoray warqad soo dhahaya marmaalkaas maal aad u badan waayo qaado maal agoomeeda uuna ahaa markaasu wuxuu yiri warqadii gadaasheeda wuxuu ku qoray annamiimatu qabiixatun wain kaanat saxiixatan namiimadu waa fool xuntahay runba ha ahaato wax saxba ha ahaato waxaan aad sheegaysa run baa doonaan ha ahaadaan walmayitu raximahullah ninka dhinteen allah u naxariisto walyatiimu jubarahullah agoonkaanna hadda noolna allah kaba isagana walmaalu samarahu llaahu maalkan allah badiyo wasaaciib midkaan shaqadan u socdana lacanahu llah allah lacnadayo dersi weyn buu u dhigay ninkan marka qof war inta kasoo qaado qof kale inaa u geysa weligaa iska ilaali baabu nahyi can naqli lxadiidi ilaa wulaati lumuuri baabu nahyi iska reebidii layska reebay caddaynteedii wuu u baab yahay can naqli lxadiidi sheekada in loo guuriyo ilaa wulaati lumuuri dadka madaxda ah idaa lam tadcuu haddaynan u yeerin arin ileyhi kaa xaggiisa daruuratun wax xaaje iyo daruuro baahi adag haddaanay u yeerin liqowfi mafsadatin mafsada ka cabsashadeeda oo kale iyo wanaxwihaa darteeda baabkan waxuu ka hadlaa dadka madaxda inaan hadal loo naqlinin ninbaa meel xukumo waa u tagtay markaas waxaa tiri ninkaas hebel waxaasuu sameeya sidaasuu yeelaa kanbuu yeelaa dhibaataa ka dhalanaysa ninkii madaxda ah askaru ku dalbaa ninkii waxbuu ku samaynayaa marka saas inaan la yeelo laakiin hadday baahid iyo daruuro keento oo mafsado weyn baa ka cabsanaya maalan dhib weyn inuu dhaco haddaan shaygan loo sheegin ninkan madaxda markaas waa loo sheegi karaa rawaynaa fi kitaabi abi daawuuda wtirmidiyi can ibni mascuudi radia allahu canhu qaal qaala rasuul llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu yidhi laa yuballiqunii axadun qof ima soo gaarsiinayo min asxaabii asxaabteyda ka mida can axadin axad shay wax iga soo gaarsiin maayo yaan uga soo gaarsiinin yani fa innii uxibu waxaan jeclahay an akhruja ilaykum inaan ka baxo xaggiinna waana aniga oo saliimu sadri laabtaydu ay nabad tahay oo cuqda iyo waxa ay ka nabad gasho rasuulku wuxuu leeyahy sal allahu aleyh waali wasalam qofna yousan hadal iiga keenin uunan iga soo gaarsiinin asxaabteyda leanna waxaan rabaa inaan baxo aan idinka tago anoo qalbigayga kulligii nadiif oo udin yahay oo cuqdo aanay idinkugu jirin meeshaa marka waxaa laga qaadanaya ninka madaxda inaan shacabka dadka mida lagu dirin oo aan war loogaga sheegin haday duruuf keenta maahane baabunahyi iska reebi dibuu u baab yahay cani tacni durid layska reebay fil ansaabi nasabka athaabitati nasabyadii sugnaaday fii daahiri sharci sharciga sida daahirka ku ah nasabku hadduu sugnaado inaan la durin qaala allaahu tacaala alla wuxuu yidhi walaa taqfuha raacraacin maa laysa laka maa shay laysa laka adiga ounan kugu sugnaanin bihi maagaba cilmun wax cilmi ah ina samca maqalka walbasara aragga walfu'aada qalbiga kullu ulaa'ika kaadaa dhammaantiis kaana wuxuu ahaaday mas-uulan mid laysweydiinaya canhu xaggiisa waxaadan ogeyn markaa ninkan qabiil hebel ma ah waa sheegana iyo adi ma og waxaas raacraacin qaala warawaynaa fi saxiixi muslimi can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi itnataani laba arimood labada arimood oo finaasi dadka dhexdooda ku sugan humaa labada arrimood kufrun weeyaan gaalnimo bihim ay fiihim dadka dhexdooda gaalnimoay ku tahay adacnu durid fi nasabe nasab la duro waniyaaxatu baroor cala lmayiti meyd loo baroorto meyd korkii lagu baroorto markaa ama meydka dartiiba loo baroorto aacnu fi nasab waxalushaahidka meeshaas wa nasabka oo la duro oo layraa kuwaas maxay ahaayeen cidaas nasab dhiman waay layraa nasab dhiman magacaasaa la baxsada nasab dhiman wa maxay yihiin kuwaas iyo waayo kuwaas maxay waa midgaan waxyaabahaas ma ma fiicno oo dadku marka iyaga waxay ka wadaan marka Eh, inay ku nuqsaamiyaan dadka qaarkoodna waxaa laga yaabaa hadday taabtaan hadda waa qof muslima feeri ah oo masaajidka la galo oo yacni la tukado oo laga yaaba yacni ay deris intaasoo sane yihiin <coughs> meelaha qaarkood waxaa weya gacantiisa maku taabana hadduu taabto iska dhaqa weelkii oo wax ku cuno wax ku cuni maayo eey miyaa qof meelaha qaarkood ul ayaa inta la qaataa ulaa lagu taabana ninka hadduu inuu taabta rabo bal sharta iyo dulmiga waxaas ka daran balka waran aan shirki ahayn ma jiro bani aadamka yani bani aadan muslimood isku diintihiin heerkaa dulmi in laga gaarsiiyo walidaalika iyaguna qaarkood markay haziimadaas iyo waxaa lagu sameynaa qalbigay ka saamaysay qaarkood markay baxaan dadka sidaa la yeelo ay wadamadaas gaalada ay tagaan si fiicanayba gaalo u noqdaanba soomaalina maba lagu sheegi karaba dadkaasnaa waa wax aad u xun waa qofka iyagiibaa samaynaya dadka diinka ilaahay ka fidnaynaya marka inaan laga fidnaynin dadka dadkan say u kala karaamo badan yihiin haddaad rabtaan ina akramakum cind allaahi atqaakum baabu nahyi iska reebidibu u baab yahay can iliftikaari faan laysfaanfaaniyo iska reebidda layska reeba qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi falaa tusakuu ha ammaaninina anfusakum nafihiinna huwa alla isaga ayaa aclamu og biman axadka ittaqaa ilaahay ka cabsado qofka alla ka dhowrsanaya taqwada leh alla isagaa og ayb cidda u doonana isagaa dahiro yb alam tara ila aladiina yusakuuna anfusahum bal illaahu yusakii man yashaa ilaahay baa qofka u dooro dahiro oo ammaano qaala warawaynaa fi saxiixi muslimi wasunaani abi daawuuda wagayrihima can ciyaad bni ximaarin asaxaabiyi radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waalii wasalam rasuulku waxau yidhi in allaha tacaala alle owxaa ilaya wuxuu ii waxyooday an tawaadacuu ay tawaadacuu war hoos isu dhiga hoos isu dhiga macnaheedu waxay tahay yani kibirka iyo faanfaanka iska dhaafo an tawaabacu ay tawaabacu isu tawaaduca oo ha iskibrinina oo dadka yacnii haka santaagin oo haiska saramarinin xataa laa yabgiya axadun ilaa ounan qof unan gardarsanin calaa axadin qof unan ku gardaroonin maxaa yeele dadka hadday qaarna isla weynaadaan qaarka kale ku gardaroonayaan marka ay iska weyneysiinayaan xataa laa yafkara intuunan faanin axadun axad calaa axadin qof kale korkiis aanu u faanin marka waa dabci xun waataa iyadana oo in laga fogaado sharcigu ou amray baabu nahyi can idhaari shamaatati baabunahyi iska reebi dibu baab yahay can idhaari shamaatati farxad muujinteed bilmuslimi qofka muslimkaa dhibkiisa farxad lagu muujiyo qof muslima dhib ku dhacay markaasaa ku farxday waa qalad iyadana qaala rawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can waathilata bni lasqac radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal salam laa tudhirha muujinin nin how ashamaatata farxad liakhiika walaalkaa farxad ha u muujinin isagoo dhibaataysan dhibkiisa ha ku farxin fayarxamuhu llaahu ama fayarxamahu llaahu alla ou u naxariista markaa wayabtaliyaka adigana uu ku imtixaano qaala tirmidiyu xadiidun xasan xadiidkan xadiid weyn waay tarbiyadiisiina aaday nooga dhuntay annaga dadka hadda maanta soomaalida iyaga qaarkood dhibka gaara qaarka kale aaday ugu alalaasaanay ugu farxaan ayb ummado kale waxa gaarana waxaa laga yaabaa inay dhibaato iyo ay ka muujiyaan ay ka muujiyaan xumi iyo ka xumaansho ayb marka ummadani meeshay u socoto waxaa weye meel aada khatar u ah haddaan ilaahay naga soo gaarin qofkii muslimka ee la dhiba dankama lihin ama waaba ka dhoohannahayba ama waxaa laga yaabaa inaan ku faraxsan nahayba maxaa iga galay aniga kaas gaalkaaba iga roon uu leeyahay qof muslima oo islaamnimadiisa loo baabi'inayo loo dilayo oo loo rafaadinayo maxaa iga galayuu leeyan bal waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo saasaaba ii fiicanba kan waayu saas yeelay saanuu yeelay waxyaaba wuxuu ka sheekaynayaa marka dhibaato iyaga ay isgaarsiiyeen dhexdoodu ka hadlayaan marka qofka muminka ama laa ilaha illa dhahaya adiga mar walba waa walaalka waa kaaga dhow yahay gaalka wa in dalamaka hadduu doona ha ku dulmiyo xaqiiqadaas inaa ogaatid gaalkuna mar walba waa fog yahay oo dadka muslimiinta waa ka fog yahay waa kaaga fog yahay wa in acdaaka haduu doono waxa ku siiyo ayb dadka maaha inay noqdaan marka sidii munaafiqiintii oo kale in ucduu minha raduu wa in lam yucduu minha idaa hum yaskhaduun haddii la siiyana waa farxayaan haddii loo diidana waa xanaaqayaan maa la raba in siismada iyo diidmada in lagu dhiso walaha iyo baraha jacaylka iyo nacaybka in lagu dhiso ayb qof muslima walaalka ana dhibaato haysato ha ku farxin haddaa ku farxdo iyo isaga ilaahay inuu ka caafiyaa laga yaaba adiga oo kugu imtixaano adduunyadana waa ku aragnay taasoo kale nacam ayb marka ilaahay in laga cabsado dadka muslimiinta dhibaatadooda aan lagu farxin weliba hadday dhibaatadu tahay ninkaa waxaa loo dhibaayo shay diintiisa ku saabsan hadday tahay oo adigii aad ku faraxdo ninka dhibaayana aad garab siiso xaalkaagu aaduu meel khatara u taagan yahay ayb xataa dad maanta diin sheeganayo ayaan jacaylka iyo nacaybka kala qeybi karin qofka muslimkaa marka wuxuu leeyahay eh, muujibul ikraam iyo muujibul ihaana ayaa ku kulmi karo oo macsidiisa bidcadiisa waa lagu nacaa daacadiisa iimaankiisana waa lagu jeclaadaa waana masale ay ahlusunnati waljamaca isku waafaqsan yihiin ibnu teymiya sida uu sheego oo waxaa weyaan yuxmadu bima macahu min aliimaani wataacati wasunnati wayudamu bima macahu min khisaali kufrin oo yani khisaal kufri ah aw taaa aw macsiyatin aw bidcatin labadaa marka inay ku kulmaan gaalkana baraa'ata buu leeyahay dadka gabal marka kooxaha maadaama ummadihii kooxo iyo kala noqdeen yaad arkaysaa iyaga oo isneceb oo kooxdaani waxay neceb tahay kooxdan gaaladay kasoo dhaweysanaysaa waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan gaaladaaba kuwaan dhaanto aad khatar u tahay marka waxyaabahaasoo kale waayahay baabu taxriimi ixtiqaari lmuslimiina wasukriyati minhum baabu bayaani taxriimi ixtiqaari lmuslimiina muslimiinta xaqiridooda taxriimkeeda xaaraantinimeynteeda cadayntiisiibuu u baab yahay wasukriyati minhum iyo in lagu jeesjeeso qof muslim in la yaso lagu jeesjeeso waa xaaraam qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi aladiina kuwa yalmizuuna ceebeynayaan almutawiciina almutawiciina kuwa markaa yani tadawucayo <clears throat> min almuminiina xaal ay muminiinta ka mid yihiin fi sadaqaati ku tadawucayo sadaqaadkii ku ceebeynayo iyo waladiina kuwa laa yajiduuna aan helaynin ilaa juhdahum iyo waladiina kuwii caabaynaya ayb laa yajiduuna aan helaynin ilaa juhdahum dadaalkooda un maahane ayb fayaskharuuna minhum ay ku jeesjeesayaan sakhira allaahu ilaahay baa ku jeesjeesay minhum kuwa xaggooda iyagana walahum cadaabun bayleyin aliimnu liimin xanuujinaya sakhira allaahu minhum ilaahay baa ku jeesjeesay jeesjeesku soo marka wax xun ma ah see marka alla loogu nisbeeyey sakhira allaahu loo yiri meesha markaa sifaadka noocan oo kale waxaa la yidhaahdaa laa yuusafu billaahi tacaala ilaahay laguma sifeeya tilmaamahan ilaa bilmuqaabalati ama ilaa calaa wajhi lmuqaabala waa sifaat yacni ilaahay lagu tilmaamo iyagoo qaydan waay iyadoo qaydan haddii iyadoo qaydan oo bilmuqaabala alla loogu sifeeyo kamaalay keenayan markaas oo waa maxay fayaskharuuna minhum leeda sakhir allaahu minhum ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum wayamkuruuna wayamkuru allaahu yacni iyaga shirqoolay samaynayeen shirqool ka weynaa ilaahay ku sameeyey cadaalad waa tilmaanta marka sida calaa wajhi lmuqaabala haddii alla loogu tilmaamo sifadaani waa kamaal laakiin sifooyinkaniyo makriga iyo midan hadda yacni eh, sukhriyada istihzaaga haddii lagu sifeeyo ibtidaa'anba iyadoo muqaabala waxba aan lahayn ibtidaa'an da bay keenaysaa taasna ilaahay waa ka hufan yahay meesha marka sidaas weeyaan culummadu sidaasay tilmaamaan imaam ibnu lqayim sida uu ku sheegaya nuuniyada nuuniyadiisaqur-aankuna habkaasay ugu soo aroortay ee sunnada iyadoo yani calaa wajhi lmuqaabala ayay ugu soo aroortay wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu muminiina ilaa yaskar qowmun qoloyaynan jeesjeesin min qowmin qoloyaanay ku jeesjeesin xaggood casaa waxaa xaqiiqa casaa an yakuunuu waxaa dhaba ama waxaa laga yaabaa an yakuunuu inay ahaadaan kuwani ay yihiin khayran minhum kuwa ka khayr badan kuwaas jeesjeesaya walaa nisaaun haweenna yaanay jeesjeesin min nisaain naaga yaanay ku jeesjeesin xaggooda casaa waxaa laga yaabaa an yakunna inay ahaadaan haweenkaasi lagu jeesjeesaya khayran kuwa khayr badan minhunna kuwan jeesjeesaya ka khayr badan walaa talmisuu anfusakumna fiihinna ha ceebaynina walaa tanaabasuu bilalqaabi ha isugu yeeriyeerinina magacyo xunxun koofaara iyo magacyo xunxun wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi weylun likulli humazatin lumazah wa ama alaxaadiisu axaadiista asaxiixatu saxiixada fii hada albaabi baabkan fa akharu min an tuxsara in lasoo koobo way ka badan tahay wa ijmaacu lummati ummadda ijmaacoodana muncaqidu mid guntanmay waay calaa taxriimi daalika jees jeeska iyo yasidda xaaraantinimadooda ayuu ku guntanmay ijmaaca ummadda wallaahu aclam qaala rawaynaa fii saxiixi muslimin raximahu اllahu can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam rasuulku waxau yihi laa taxaasaduu ha isxasdinina xaasidnimada waxay tahay qofkan nicmadiisa inay ka baaba'do inaad jeclaato walaa tanaajashuu ha isfahlisinina oo sicirka ha isku eriyinina idinkoo aan badeecadaas wax danaba ka lahayn suuqi baad timid laba nin wax kala gadanaysaad arkaysaa markaasaad sicirkii ama qiimihii baad ku ziyaadisay ninkan wax iibsanaya adigiina danka ma lihido ma rabtid keliya waxaad rabtaa inaad ninkan sicirka aad kor ku geysid walaa tabaaqaduu ha isu carooninina walaa tadaabaruu ha isku daba jeedinina oo midba midka kale markuu arka dhabarkayuunan tusin walaa yabiic bacdukum qaartiin younan gadin calaa bayci bacdin qaar kale beeciisa korkiisa younan ku gadin labanina wax kala gadanaya u timid markaas waxaa tiri war ninkaa iska dhaaf ha ka gadan ani iga gado anaa raqiiskaa siinaya tiri wakunuu ahaada cibaadallaahi yaa cibaadallaahi ilaahay addoomihiiso ikhwaana walaala noqda almuslimu muslimka aqulmuslimi muslimka kale walaalkiisu laa yadlimuhu ma dulmiyo oo dulmi kama fisho qof muslim muslimka kale walaa yakduluhu ma hoojiyo oo garabkiisa kama baxo walaa yaxqiruhu ma xaqiraayo oo ma xaqiro meeshaan maanta marka waxaad aragtaa eh, muslimka maanta yaad ka filanaysaa inuu ku dulmiyo hadii layraa muslim kale unbuu ku leeyahay nacam marka meel aad u daran baan maraynaa nacam meeshii dadka isnabadgeli lahaayeen faraha iska qaadi lahaayeen inaan isdulmininoo isgarab qaba lahaayeenoo qofka kale ninka kale walaalkii oo gacanta haya lahaa waa laga baxayo cadow aa nin walba gacanta u haatiye inagiina waa isnacnay tacaaliimtii rasuulkana waa ka tagnay marka inaga waa wax qalad kale maahane de diinkeenna sidaan ayuu wax wanaagsan noo faraya walaa yaxqiruhuma xaqiraayo ataqwa alla ka cabsigu haahunaa meeshan waaye asalka alla ka cabsigu waa intaa laga wadaa aslu taqwa taqwada asalkeeda halkan hadday fiican tahay jawaarixdu waa fiicnaanay <clears throat> wayushiiru ilaa sadrihi laabtiisa ayuuna tilmaamayay uu ishaareeyey nebiga alaaa miraarin saddex jeer bixasbi imriin qof kaafigiisa shayga ku filan min ashari shar xaggeed kaga filan an yaxqira inuu xaqira wa akhaahu lmuslima walaalkii muslimka ah kulumuslimi muslim kastaa cala lmuslimi muslimka kale korkiisa xaraamun weeyaan damuhu dhiiggiisa inuu daadiyo wa maaluhu maalkiisa inuu qaato ama isticmaalo ama uu cuno idin la-aantiisa wa cirduhu baa xaaraamka ah qultu maa acdama nafca hada alxadiid dadka quluubtoodu nooshahay marka waa kana waa tana sidaanay dhahayaan maa acdama imaamu nawowi wuxuu leeyahay raxmatullaahi calayhi maa acdama alla weynin badana nafca hada alxadiid xadiidkan nafcigiisa weynin badana yan maa acdama ay shayun un cadiimun shay weynin badan ayaa weynaysiiyey nafca hada alxadiidi xadiidkan nafcigiisa wa akhara fawaa'idahu alla fawaa'idiisu badana liman qof tadabarahu aada u fiirfiiriye buu yiri xadiidkan qaala warawaynaa fi saxiixi muslimi can ibni mascuudi radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi waaalihi wasalama qaal laa yadkhulu ljannata jannada ma gelaayo man axad fii qalbihi qalbigiisu mithqaalu daratin quraansho dhuuricaso wax la eg oo min kibrin kibir ah uu ku sugan yahay qof qalbigiisa wax dhuuricaso la eg oo kibira oo qalbigiisa ku jira jannada ma galo naar baa marka loogu goodinaya faqaala rajulu ninbaa wuxuu yiri ina rajula qofka yuxibu wuxuu jecel yahay an yakuuna thawbuhu maradiisu inuu ahaado xasanan mid wanaagsan wa nacluhu kabtiisana xasanatan mid wanaagsan inay tahay qaala waxa uu yidhi in allaha tacaala alla jamiilun weeyaan mid qurux badan tilmaamihiisu qurux daatadiisu qurux afcaashiisu qurux yuxibu ljamaala quruxda ayuu jecel yahay alkibru kibirka batarulxaqi xaqa oo laga qooqo oo laga santaago waqamdu nnaasi iyo dadkoo la xaqiro kibir haddaa aragto xaqiyoo laga santaago oo haddii qofka ilaahay ka cabsi layraa war gacanta sidaa uu yidhaa nagala tag waxaas waqamdu nnaas iyo dadka oo la xaqiro la yaso dadka qaarkood qofka xaq u sheegayo feerinaya waa yasayan kabacdi xataa dad diin maanta yani lagu tiriyo inay dad diineed yihiin ayaa ku arkaysaa waxaas hadduu qof u sheego xaq shay xaqa oo u sheego ama uu hadal ula yimaado waxaa weeyaan waa yasayaan ma la hadlayaan xataa gacmahay ka daba tuurayaan marka waxyaabahaas shaqo shaydaan waa meel islaba gelayaan yacni ilaahay xaggiisa inaad u socoto dabcigaaga qalbigaagana sidan oo u buko ilaahan ka magangalna galnay qalbiga jiradiisa allaan ka magan kibirkaasna marka gaalnimowba keenayo kufriga akbarka waxaa kamid a kufri layiraa kufru ibaa-in wastikbaar ah, midkii ibliis ku dhacayo amarka alla uga santaagay ilaa ibliis abaa wastakbara wa min alkaafiriin qultu baqaru lxaqi bifatxi lbaai badoo la kordhigo waai adoo la kordhigo almuhmalati la dhibictiray daadii la dhibictiray wahuwa dafcuhu wa ibaaluhu riixidiisa weeyaan xaqa uu riixo wa ibaaluhu iyo xaqi inuu burburiyo waqamqu bifatxi lgayni almucjamati qayntii la dhibiceeyey oo la kordhigo wa iskaanilmiimi miimka oo la reebo wa aakhiruhu un ayaa muhmalatun la dhibic tiray wa yurwaa waxaa la weriyaa kamsu bisaadi lmuhmalati saad la dhibic tiray wa macnaahumaa waaxidun macnahooduna waa un mid huwa alixtiqaaru ixtiqaarkaana loo jeedaa baabu kiladi taxriimi shahaadati zuur shahaadatu zuurka xaaraantinimadeeda adkaanshiyaheeda ayuu u baab yahay baabkani shahaadatu zuur waxaa layidhaha qof inaad markhaati beena aa u samayso ama aada ku furto qaala allaahu tacaala alla waxauu yihi wajtanibuu ka dheeraada qowla zuuri beenta warkeeda ka dheeraada wa tacaala walaa takfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca walbasara walfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula ha raacraacin wax aadan cilmi u lahayn maqalka iyo aragga iyo qalbiga kulli waa wax laissu'aalaya xaggooda layska weydiinay warawaynaa fii saxiixay lbukhaariyi wa muslimin can abi bakrata nufayc bni alxaarif radia allaahu canhu qaal waxa uu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu caleyh waalihi wasalam rasuulku waxa uu yidhi alaa unabi'ukum miyaanan idiin warramaynin oonan idiin sheegin biakbari lkabaa'iri kabaa'ir midda ugu weyn dunuubta waaweynka ugu weyn talaatan saddex jeer buu yidhi qulnaa waxaan nidhi balaa yaa rasuulallah inaadan noo sheegin iska daaya noo sheeg qaala waxa uu yidhi al billaahi ilaahay oo lala wadaajiyo cid kale wa cuquuqulwaalideyni labada waalid oo la caasiyo oo lagu afceliyo oon loo ixsaan falin <clears throat> wa kaana nebigu wuxuu ahaa mutaki'an mid dhangiigo oo yacni shay ayuu barkimaysnaayo cuskanaa fajalasa waa soo fariistay faqaala waxa uu yidhi alaa hoy wa qowlu zuuri warka beenta wa shahaadatu zuuri markhaatida beenta famaa zaala nebigu kama tegin yukariruhaa inuu ku celcelinayo xataa qulnaa ilaa aan iska dhahnay leytahu sakata alla mau aamuso ilaa iska dhahan qultu walaxaadiidu axaadiisa fii hada albaabi baabkan dhexdiisa ku sugan kahiiratun weeyaan mid fara badan wa fii maa dakartuhu wixii aan sheegay kifaayatun ayaa ku sugan walijmaacu ijmaacuna muncaqidun calayhi saas ayuu ku guntanmay oo ma laysku khilaafsana baabu nahyi can ilmanni bilcatiyati wa iska reebid layska reebay gallad sheegasho wax bixinta in lagu gallad sheegtay wanaxwihaa naxwihaa wixii lamid a qof baad wax siisay qofaa wax siisay inaa sheeg sheegta ma aha wallaahi ninkan waaga cagabararka anaa hay jiri wallaahi ninkan waqtigaas waqtigaas gurigeygu ku noolaa ninkaa iyadoo ay ka taalo anaa intaas siiyey hebel anaa eh, lacagtaas inta siiyaan dukaankan u furay ama waxaasu ku furtay anaa wax u qabtay waa iska halaynay marka wixii aad sadaqadii aad baxsatay ayaad iska halaynaysaa waana layska reeba arrintaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi laa tubdiluuha burinina sadaqaatikum sadaqooyinkiina bilmanni gallad sheegasha iyo waladaa dhib ha ku burinina qaala almufasiruuna ay laa tubdiluu thawaabaha sadaqada ajarkeeda ha burburinina oo maxaa lagu burburinaana inaad gallad sheegato <coughs> qaala waraweynaa fii saxiixi muslimi can abi darin radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu alayh waali wasalama qaal nebigu wuxuu yidhi halaaatun saddex laa yukallimuhum allahu ilaahay lama hadlaayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walaa yanduru ilayhim ma fiirinaayo walaa yusakiihim ma dahirayo dunuubta kama dahiro walahum cadaabun bayleyihin aliimun mu'limun xanuujinaayo qaala waxa uu yidhi faqara'ahaa rasuululahi sal slam nebigu wou akhriyey halaaa miraanin saddex jeer buu akhriyey qaala abuu dar abuu dar waxa uu yidhi khaabuu waa hoogeen wa khasiruu way khasaareen man hum yaa rasuul allah kuwaas yaa waay qaala waxa uu yidhi almusbilu midka dharka anqawga ka hoos mariyo ninka naagaha maaha nimanka maradooda ama waxa ay wataan dharkooda anqawga uu ka hooseeyo qofkaa maxaa ku dhacaya marka ilaahay lama hadlaayo ma eegaayo mana dahiraayo dunuubta lagama nadiifiyo waa dembi weyn marka isbaalka dadka ay fududaysanayaan qaarkoodna waxay yidhaahdaan waaba la bannaan yahayba haddaadan kibir ka wadin dhib ma laho abubakar ayaa wuxuu leeyahay eh, abubakar waa kii nebiga ku yiri inaka lasta miman yafcalu dalika khuyalaa'a abubakar nebiga sidaas u ammaanay adiga maxaad yani heerkii abubakara taagantahay midda labaad abuubakar xadiidka waxaa ku sugnayd mar walba maradii waa ka dhecdhecaysa waa celinaya waa ka dhecdhece waa celinaya waa dadaalaya laakiin ninka harqaanka markuu ka tolanayo dharka dhahayo anqowga iga hoos mari ah, marka abubakara lamid ah inuu yiraa khalad lamid ma aha ninka abubakar <coughs> iyo midka bal xadiidyada rasuulka sal l slam qaarkood waxay leeyihiin dharka oo anqowga laga hoos mariyaaba waxay tahayba iyadaasaaba khuyalo ahba qaar saasay tilmaamayaan midda kale hadda waxaaba ka daranba iskabadaa qofku inuu isagu yiraa aniga kibir uma sameeyo iyo ayaa dadku ay dhahayaan qaare bal ninkaa intaa kuma ekaanayo xataa isagiibaa isbaalkii samaynayo hadduu arko qof dharkiisu anqowga uga koreeyo nin dharkiisu anqowga uu ka sarreeyana waxaa laga yaabaa inuu ku qosqoslo ku jeesjeeso oo surweella gaabti iyo waxaas inuu yidhaahdan marka kibir uma sameeyo iyo ninkii isagu sidii saxba ahaa sameeyey inaad cayso ood lamsi iyo ceeb ku samayso aniga kibir uma sameeyana aad tiraahdo warkaas meesha laga keenaa la rabaa war ilaahay ka cabsada walmannaanu kan kale waxaa weeyaan walmannaanu midka gallad sheegadka badan oo wax allaale wixii qof uu siiyo ama ixsaan oo u sameeya ama wejigiisa oo ugu qabtaba sheeg sheego waalmunfiqu midka bixiyo silcatahu badeecadiisa uu haysto bilxaliifi ilkaadibi dhaar been a ku bixiyo maanta dhan waa dhaarada intaasan kasoo bixi badeecadiisii wuxuu ku bixinayaa dhaar beenay uga baxaysaa oo uu ku gadaa iyadana baraka male qofkaasi wbilahi towfiiq sal allah wsalam calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbih